bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam alcalaamة moxamed bn cabdilwahaab atamimiyi raximah اllahu tacaala sheekh waxa uu yihi qala اlmualifu raximah اllah إida carafta ma qultu laka macrifaةa qalbi wcarafta shirka bاllahi aladi qala allah fiih ina allaha laa yakfiru an yushraka bih idaa carafta haddii aada garato haddaad garatay maa qultu laka wixii aan ku soo iri oon kuu sheegay macrifata qalbin qalbi waxgarashadiisa haddaad garatay macrifo oo yacni qalbiyeed yacni almacrifata alqalbiya waa sifo mawsuufkeeda loo idaafaynayo wa carafta aada garatay ashirka shirkiga bilaahi alla loo shariig yeelo oo cibaadada cid kale lala wadaajiya alladii kaas oo qaala allahu fiihi alla uu ka yiri shanigiisa ina allaha alla laa yakfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in cibaadada cid kale loogu daro wa carafta aadna garatay diin allaahi alla diinkiisa alladii diinkaas oo bacatha bihi rusula rususha uu la soo diray min awalihim laga bilaabo nuux ilaa aakhirihim koodii ugu dambeeyey ee nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam ah alladii diinkaas oo laa yaqbalu llaahu alla uunan aqbalaynin min axadin axad uunan ka aqbalaynin siwaahu isaga wax ka soo haray alladii diinkaas oo laa yaqbalu llaahu alla aanu aqbalaynin min axadin axad uunan ka aqbalaynin axad uusan aqbalaynin siwaahu isaga kasoo haray laa yaqbalu llahu axadan siwaahu nacam axaa aladii kaas oo laa yaqbalu llaahu alla uunan aqbalaynin min axadin axad uunan ka aqbala diinkaas oo alla uunan ka aqbalaynin min axadin axad siwaahu isaga kasoo haray eh, siwaahu oo kasoo haray yacnii isaga yani islaamkii iyo tawxiidkaa wixii kasoo haray oo diinkii lasoo sheegay waxaan ahayn alla uusa cidna ka aqbalaynin wa carafta aana garatay maa asbaxa waxa ay ahaadeen haalibu dadka badankood caleyhi korkiisa ay ahaadeen oo min aljahli jahli ah yacni waa carafta aadna garatay maa waxa asbaxa oo ahaaday haalibunnaasi dadka badankiisa caleyhi maaga korkiisa shaygaa korkiisa oo ahaaday oo min aljahli jahli ah bihaadaa kan laga jaahil yahay ahna aada soo garatay afaadaka faa'idatayni laba faa-iida ayuu kuu faa-iideynayaa marka ayb halkan marka sheekhu wuxuu leeyahay waxyaaba badan buu kusoo baray waxyaabihii uu kuusoo sheegay waxaa ka mid ahayd waxa shirkiga la yidhaahdo diinta alla subxaanah watacaala uu lasoo diray rusushiisa marka nuux laga bilaabo ilaa nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam hal diinayna ahaydba sida alla uu tilmaamaya sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu an aqiimu ddiina diinka yacni inaad oogtaan oydnan ku kala tegin marka tawxiidkiiba dhammaantoodna u asalaa nabiguna sala allahu caleyh waali wasalam waxa uu tilmaamay ambiyadu inay wuxuu ku mithaalay inay yihiin ilmo isku aabba ah oo hooyooyinkoodu ay kala duwan yihiin sharaa'icdooda ha kala duwanaato xagga furuucda iyo laakiin towxiidka xaqa alle nebi kasto dadka waa faray qur-aankuna marar badan ayaanu kasoo hadalnay walidaalika diinta islaamka diintu waa islaam islaamna waxaa weeyaan nebi kastoo alla uu soo diray islaamnimada ayuu dadka ku hagaajin jiray islaamnimada ayuuna dadka ugu yeeri jiray islaamnimadana waa in alla keliya la caabudo oon cibaadada cid kale loogu darin sidaa darteed baa alla subxaanahu watacaala nabiyullaahi nuux dacwadiisa markuu ka hadlaayey waxa uu tilmaamay waumirtu waxa uu yidhi umirtu an akuuna min almuslimiin fii suurati yuunus waxaa la ifaray inaan muslimiinta ka mid noqdo waxaa kaloo ilaahay subxaana nabiyullaahi muuse markuu alla ka warramaayena in kuntum aamantum billahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin buu yidhi sidoo kale dadkii marka saxaradii islaamtay ee nabiyullaahi muuse markay mucjizada ou tusay islaameen waatii marka ay yidhaahdeen rabbanaa afriq calayna sabran watawaffanaa muslimiin muslimiin inagoo ilaahuna oofso nabiyullaahi yuusuf waa kii uu yidhi marka twafanii muslima waalxiqnii bisaalixiin marka rabbi inii waa tii marka nabiyullaahi muusa kadalika sidaas la eg oo kale in yacni isdhiibidda iyo inuu alla u hogaansamo isu dhiibo inuu alla subxaanahu watacaala uu weydiistay siyaabo fara badan ambiyada ilaahay yacni dhammaantood waxaad arkaysaa inay yacni haweentii waxaan ujeedaa yacni nabiyullaahi sulaymaan gacantiisa sababtiisa kusoo islaamtaye ee boqoradda ahayd waa tii ay tiri rabbi inii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin idan diimaha islaamku ma ahan diin la bilaabatay yacni nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam bal waa diin mar walba weligeed soo jirtay weeyaan oo nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalamna lagu khatimay inuu iyada bayaaniyo loo soo diray walidaalika marka muslim marka la leeyahay waxaa muslima ambiyadii ilaahay eh, nabigeenna ka horreysay dadkii raacay muslimiin bay ahaayeen raxamuk allah dadkii raacay muslimiin bay ahaayeen dadkii ka dambeeyey yacni nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dadkii raacay waa muslimiin marka islaamnimaduna maxay leedahay waa an nacbud allah laba lababay ku dhisan tahay an nacbud allaha waxdahu alla keliya inaan caabudno wa an nacbuda bimaa sharac wixii uu jideeyena inaan ku caabudno dadka marka waxaa laga rabaa tawxiidka inay ku dadaalaan sunnada muxamediyadana ay ku dadaalaan sala allahu calayh ali wasalam <clears throat> marka wuxuu yidhi idaa carafta haddaad garatay maa qultu laka marka islaamnimo laakiin hadda ma suuroobi kartaa iyadoo nebi maxamed la rumaynin maya ma suuroobaysa sababtoo ah nebi kastaa nebiga ayuu bnbi ambiyada ilaahay waxay bishaareeyeen khaasatan nabiyullaahi ciisa oo nebi ahaa rasuul ahaan isaga ku xigay oo ka horreeyey nabigeena sala allahu calayh ali wasalam waxa uu bishaareeyey in lasoo bixinayo nebi maxamed wa mubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed qofkii marka aan nebi maxamed dariiqiisa ka soo gelin oo aan rumaynin nebiga caleyhi salaatu wassalaam oo islaamnimo uma suuroobayso wax allaale waxuu doona ha sameeyo taana nebiga waa ku adkaa weliba waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila itibaacii muuse haddou noolaan lahaa ilaahan ku dhaartee waxau yidhi nafsadeyda allaha gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee hadduu muuse noolaan lahaa wax kale uma sugnaadeen oo yacni uma bannaanaadeen ilaa inuu aniga iraaca mooyaane marka dadka iyagu dhahayo diimahan isu keenaynaa oo qofka asagoo yahuudi oo yacnii mu'min yahay isagoo nasraani oo mu'min yahay isagoo muslim oo mu'min yahay zamankan gaalada joogta ay kusoo dhaweynayaan waxaa la yidhaha taqriibu ladyaanka loo yaqaano waa wax baatila weeyaan mana isgeli karaan allahna subxaanahu watacaala waxa uu yidhi walaa talbisu lxaqa bilbaili wataktumu lxaqa wa antum taclamuun culimmadii selafka qaarkoodna waxay ku macneeyeen yahuudiyada iyo islaamka ha isku dheehinina nasraaniya iyo islaam ha isku dheehinina walidaalika marka taana in aad iyo aad loogu baraarugsanaado weeyaan waa dacwo khatar ah oo caalamkii ka socoto dad badan oo culamaa u suu ay ku fidnoobeen waxa uu yidhi idaa carafta haddii aad garatay maa qultu laka waxa aan ku idhi macrifata qalbin qalbi aqoonsashadiis yacni macrifo dhaba oo qalbiga aad ka ogaatay wa carafta aadna garatay ashirka billaahi alla oo lawadaajinta alla lala wadaajiyaa alladii shirkigaas oo qaala allahu fiihi alla uu ka yidhi shanigiisa ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka bihi xaqiisa in cid kale lala wadaajiyo lala siiyo xaqiisuna muxuu ahay aan soo marnay cibaadou ahay ha iloobin mar walbo shirki waa waxaa weeyaan tawxiidna waa keliyeyn alle la keli yeelo cibaado lagu keli yeelo shirkina waxaa weeyaan waa wadaajin weeyaan waxa la wadaajinayaa marka waa maxay xaqi alla ou lahaabaa cid kale la siinayaa oo la wadaajinayaa hadda taana ilaahay waa diiday walidaalika marka alladii kaas oo qaala allahu fiihi alla uu ka yidhi ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka bihi in lala wadaajiyo cibaado cid kale xaqiisa in cid kale lala siiyo ma daynayo dunuubta marka waxaa weeyaan waxaa eh, shirkigu waa dembi aan la dhaafin bimacnaa waxaa laga wadaa qofkii aan ka toobad keenin ilaahay u dhaafi maayo shirkiga qofkii aan ka toobad keenin ee dhintay isagoo mushriga ilaahay subxaanahu watacaala u dayn maayo oo qofkii yacni nebigana waa ku yidhi sala allahu caleyh waali wasalama eh, qofkii marka man maata wahuwa yadcuu min duuni illahi niddaa qofkii dhintay isagoo caabudayo ama tuugayo ilaahay sukadiisa wax alla uu la masliyey dakhala naar naartou galay aayaddanna allah subxaana kamaa qaala sala allahu caleyh waali wasalam aayaddanna alla waxa uu leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafayo in isaga lala wadaajiyo cibaadada cid kale shirkigu laba u qeybsamaa akbar iyo asqar shirkiga asqarka waa istustuska riyaha oo kale ayaa la yidhaahdaa iyo waxyaabo kale oo shirkulafdiga lafdiga alfaad iyo sida alxalifu bigayri illah oo qofka uusan tacdiim kala jeedin dhaar ilahay heyrkii lagu dhaartoo kale iyo waxyaabaha iyo tandiidka waxaa la yidhaahdo maa shaa allah washita uu yiraahdo iyo kale iyo waxyaabaha noocaas oo kalea shirkul asqarkay soo galaan shirkul asqar waxaa kaloo la yidhaahdaa wax kasta oo shirkiga weyn ku gaarsiiyo culummadu waxay yidhahdaan waa shirki asqar ah isku soo duuduubo istutuska uu nebigu ku tilmaamay inuu shirki asqara uu yahay diintana dabcan aan looga baxaynin isaga ma la dhaafayaa haddaanu qofka ka toobad keenin culammada qaar waxay yidhaahdeen cumuumka aayaddan waxaa laga qaadanayaa shirki noocuu doonayaba ha ahaado mid yar iyo mid weynba ha noqda eh shirkigu waxa la dhaafo asagu ma aha ilaa in laga toobad keeno mooyaane halna markaa ha u malaynin haddii laga toobad keeno shirkiga ilaahay waa dhaafaa dembi uuna alla dhaafin ma jiro waa ka alla dhahaya qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dunuubto dhan waa dhaafaa aayaddaas iyo aayaddan inay iska hor imaanaysa ha u malaynin aayaddaa waxaa weeye qofkii ka toobad keeno alla waa u dhaafayaa dembi kasto gaalnimada see shirkiga see looga toobad keena muwaxid inaad noqoto ad alla cibaadadii aad u aada yacni u gooni yeesho taa marka haddaad la timaadad waa lagaa daynayaa laakiin haddii aad dhimato adoo xambaarsan shirki waxaa weeyaan culays badan baad xambaaratay nacam marka intay goori goor tahay qof walbao culayskan aadan hadhow qaadi karin iska deji oo marka lagu yidhaha war xaqa alla sii laba wadaadoo murmaysa markaad aragto oo ku doodayaan midna dhahayo war ilaahay baa xaqan iskale cibaado cid kale la siin maayo war ilaahay keliya u qaysha saa kugu filan alaysa allaahu bikaafin cabdahu mid kalena ou leeyahy ilaahayna waa kugu filan yahay owliyadana laakiin waa kugu filan yihiin adiga waxaad tiraahdaa haddaadan waxba fahmi karin xataa war owliyada haddaan iska daayay aniga oon alle keliya ku gaabsada maigu filan yahay alla subxaana wa tacaala waxaa laysku waafaqsan yahay muslimiinba qofkii muslim ahba haabuu ku dhahaya alla waa kugu filan yahay bis anigu marka meesha nabadgelyada ku jirtaan marayaayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi kama bixi kareen halkaasaan aniga joogayaa dheh haddaad waxba fahmi karin oo nin alla keliya dhahayo iyo nin alla iyo cid kale dhahayo war nabadgelyadu waxay u dhowdaa ninka alla keliya dhahayo kaa keliya qabsada hadhow haddii kale waxaad dhahdaan yacni dadkaanu diin cusubaa lala yimid iyo nin allahii ku abuuray keliya caabudo bariga ku dhahayo diin cusub miyuu la yimid mise waxaad diin cusub la yimid ninkan dhahayo ilaahay iyo waxaad isku dartaa qof dhashay yacni boqol sano ka hor ama konton sano ka hor amaba hadda noolba nacam marka waxa uu yidhi haddaad sidaa garatay shirkigiina aada saa ka ogaatay wa carafta ana garatay diin allaahi alla diinkiisa alladii diinkaas oo bacatha bihi rusula rususha uu la soo diray diinka oo rususha min awalihim laga bilaabo nuux kan kii ugu horreeyey laga bilaabo ilaa aakhirihim koodii ugu dambeeyey oo waa maxay diinka uu lasoo diray nuux ee rususha koodii hore iyo koodii dambe waa islaamnimada islaamnimada maxay ku dhisan tahay an nacbud allaha waxdahu alla keliya inaan caabudno kuna caabudno wa an nacbudahu bima sharac inaan ku caabudno waxa uu jideeyey aayadaha suuratulqasasna way tilmaamayaan aakhirana dadka waa la su-aalayaa wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuun waa tawxiidkii maxaad caabudi jirteen maadaa kuntum tacbuduun weeyaan su-aasha labaad waxa ay tahay see ilaahay u caabudi jirteen dariiqii nebi maxameda mise dariiq idinka aada jeexateen ood jeebka kala timaadeen taana waxay ku imaanaysaa wayowma yunaadiihim fayaquulu maadaa ajabtum lmursaliin rusushii maxaad ugu jawaabteen ma ku dhaqanteen waxay idin fareen dariiqoodii ma raadeen labadaa marka nin walba u diyaarso diinta islaamku marka taasay ku dhisantay ogow intaa hagefin wa carafta aadna garatay diin allahi alla diinkiisa aladii bacata bihi rusula oo soo dira min awalihim ilaa aakhirihi marka waa tawxiid ba asaas u ah diinkii alladii kaas oo laa yaqbalu allahu alla uunan aqbalaynin min axadin axad ounan ka aqbalaynin ama axad uunan aqbalaynin siwaahu wax yacnii soo haray diinkaa uunan ka aqbalaynin kaasoo alla uunan ka aqbalaynin wax isaga ka soo haray axadna uusan ka aqbalaynin ayb wa carafta aada garatayna marka maa asbaxa waxa ay ahaadeen haalibu nnaasi dadka badankood caleyhi korkiisa ay ahaadeen waxa dadka badankiis korkiisu ay ku sugan yihiin oo min aljahli ah in laga jaahil noqday bi hada kan dhowr waxyaabood buu kuusoo tilmaamay haddaad si dhaba u fahamta shirkigii dyacni eh, diinta alla eh, subxaanah watacaala rusushiisa ou la soo diray tawxiidka ah dadka jahliga ay ku sugan yihiinna aada aragtay casharkii shalay ku jirtay marka waxa uu yidhi dadka jahligoodana aada aragtay afaadaka faa'idatayni laba faa'iide ayaa arrintaa ay ku faa'iideynaysaa al-uulaa faa-iidada hore waxa ay tahay alfaraxu inaad ku faraxdo bifadlillaahi alla fadligiisa iyo raxmatihi alla naxariistiisa galladda alle iyo naxariista alle uu kuu galay inaad ku faraxdo kamaa qaala tacaala siduu alle u yidhi qul waxaad tidhaahdaa bifadlillaahi fadliga alle iyo biraxmatihi naxariista alleh bidaalika kaagaas falyafraxuu ha ku farxeen ta koowaad marka waxa uu ku yidhi faa-iidada koowaad inaad alla galladiisa ku farxdo iyo raxmadda uu kuu galay inuu tawxiidkii ku fahamsiiyey waad arkaysaa dadka <clears throat> dadka kugu xeeran sida uu uga wareersan yahay bal waxaad arkaysaa nin axkaamtii akrinaya fiqigii nin tafsiirkii akrinaya arkaysaa waxba aan kala fahamsanayn waxaan aragna waxaan aragnay qof maanta dhan dhahaya marka wala-in sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda la yaquuluna allah ayuu akhrinayaa gaalada haddii alla la weydiyaa dhulkay cirka abuuray allah bay dhahayaan markaasaa waxaa niyadiisa gelaysa isweydiinaya oo say gaalo haddana ku noqdeen allah bayba dhahayaane waxaanu fahamsanayn dhulka iyo cirka allah abuuray in la qiro inaynan ahayn taas keligeed waxaa ambiyada loo soo diray ee ambiyada waxa loo soo dirayo dagaalku uu ka socday inay ahayd war allahaas dhulay cir abuuray idinkana idin abuuray caabuda markaasu wuxuu u malaynayaa wax marka tacaarud marka u malaynayaa <coughs> markaasuu marka dambe wuxuu leeyahay <coughs> layaquuluna allah allah bay dhahayaantaan ay sheegayaan waa beentood markaasaa maanta dhan yani qur-aanka oo akrinayaa marka ninkaas muxuu yahay marka waa yahay qur-aanku ma ma aha yacni in wax la xaaleeyo ama in wax la icraabo tamyiiz iyo xaal iyo faacil iyo mafcuul la ogaadee qur-aanku muhimmadiisa waxaa weeyaan in alle cibaadadiisa lagu fahmo <clears throat> oo lagu hanuuno ulajeedku inta sidaas weeyaan <clears throat> marka adoon qur-aankii dhihin intaasoo aayadoodoo alla uu ku tilmaamay gaaladu inay alla yaqaaneen oo ay u ogolaa ay u qirsanaayeen inuu wax abuuro waxna nooleeyo ay uay u qirsanaayeen inuu wax abuuro wax leeyahay koonka uu maamulo ayaa haddana ay inay gaalo ay yihiin aynan diidaynin taas maxaa ku fahmi kartaa haddaad tawxiidka sidaan u fahmto marka horeba dadka waxaa lagala diriraa marka shaydaan waxaa weeyaan marka horeba dadka wuxuu kala diriraa hadallo qurquruxsan intou u waxyoodo ayuu wuxuu kala dirirayaa meeshii uu wax ka baran lahaa markaasaa waxaa laleeyahy kan waa wahaabi kan waa fulaani kan waa kadaa qofkii marka waxaa weeyaan waa iska xirxirnaanaya ninkaas jaahilka unba iska ag fadhinaya caalim bawna u haystaa soo garanin marka mushkilo taasaa ah qur-aankiina marka halkaasaa laysaga ciyaaraya marka aluulaa kan hore marka alfaraxu bifadli illaahi waraxmatihi in lagu farxo arrintaa iyadaana nicmooyinka allana nicmada ugu weyn waa nicmo tawxiidka weeyaan nacam in la fahmo walidalika suuradda la yidhaha suuratu naxli ama suuratu nicam culimmada qaarna ay dhihi jireen oo nicmooyin fara badan alla subxaana wa tacaala oo uga hadlay nicmooyinkaa waxaa laga bilaabay waxyiga waxyigana gundhig waxaa looga dhigay towxiidka yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadihi an andiruu anahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun towxiidkii baaba kow looga dhigaba marka walidaalika sufyaan bnu cuyayna raximah llahu tacaala waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray hadal macnihiisu uu ahaa yacni nicmo laa ilaha illa allahu ka weyn qofku inuu garto nicmooyinka ugu waaweyn oo dadka alla uu ku galladaystay waxaa weeyaan an carafahum laa ilaha illa allah waa muwaxidiinta nicmada lagu galladaystay waxay tahay laa ilaha illa allahu inuu baray ee uu aqoonsiiyey taasaa laga bilaabay markaas kadibaa waxaa laga hadlay khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi tacaala camaa yushrikuun khalaqa alinsaana min nudfatin faidaa huwa khasiimun mubiin walancaama khalaqahaa lakum fiiha difun wamanaaficu ilaa aakhiri alaayaat marka kadib baa nicmooyinkii kale la sheegay marka tawxiid inaad fahamto wax sahlan ma aha ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuuna fahamsiiyo naguna dilo waxaa weeyaan waa liibaan aada iyo aada u weyn kullamaa la tawdiixiyo towxiidkuna qofka iimaankiisa ziyaadayo kordhayo mar kastoo tawxiidka la tawdiixiyo xaqa alla laga sheekeeyo dadka ilaahay khayrka ou doonana waa jeclaadaan kuwa kalena waa ka cararaan oo ilaahay subxaana wa tacaala waxau yihi waidaa dukira allahu waxdahu shma'azat quluubu aladiina laa yuuminuuna biاlaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun maxaa yeelay axadka cidda uu jecel yahay oo aada uga sheekeeyaa xaqiisiiuu ka sheekeeyaa marka ninka alla ka sheekeynayo nina adduunyau ka sheekeeya iyo dollar iyo lacag un maanta dhan waxaa laga yaabaa kun jeer ka badan inuu dollar sheego magacaas nina o dhan yacni kun jeer ka badan buu allah allah sheegaya nacam iyo nebiga calayhi salaatu wassalaam nin kalena waxaa weeyaan habeenkaas oo dhan wuxuu kusoo jeedayaa yacni dad magacyadood iyo qhasaa hadda la sameeyo alla inuu ugu dhawaada rabaa intaasoo dhan marka waxaa weeyaan alla fadliga hadday alla uu ku baro tawxiidka uu ku fahamsiiyo inaad alla kaga mahad celiso subxaanahu watacaala weeyaan alulaa midda hore alfarxu bifadli illahi in lagu farxo waraxmatihi kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi qul bifadli illaahi waxaad tiraahdaa gallada alle iyo wabiraxmatihi naxariista alleh fabidalika falyafraxuu kaagaa ha ku farxeen culimmadu waxay ku macneeyeen fadliga alleh iyo raxmaddan alislaamu waalqur'aan ayay ku macneeyeen oo waxa ay yidhaahdeen in ilaahay subxaanahu wa watacaala islaam uu naga dhigay wa an jacalanaa min ahli lqur'aan dadka qur-aanka dadkiisa ahlulqur'aankana inuu alla naga dhigay taa weeyaan marka in lagu farxo midda la isfaray dabcan fadliga alle nicmada allana way badan tahay dabcan aayaddan marka dad ayaa daliil waxay la imaadeen cid uga horreysa aan la aqoonin sideeduna culammadu waxay yidhaahdaan aayadda qur-aanka haddii mafhuum ay noqonayso wax laga istimbaadayo wax aanay saxaabatu rasuulillahi ka istimbaadin oo aynan ka istimbaadin taabiciintii iyo taabicu taabiciin quruuntii nabigu ou ammaanay sala allahu calayh waali wasalama wax aynan ka istinbaadin haddaad adigu ka fahamto istimbaadkaaguna cibaado hor leh uu dhaliyo ou keeno waxa weeyaan dee laa shaka waa dalaal maxaa yaele waxaa ka dhalanayo saxaabadaas maba ogeynba waxaan waxaan anigu aan ogahay saxaabada ayagu ma ogeyn annagaa ka cilmi badan waxaa kaloo ka dhalanayo saxaabada khayr badan oo ay ka tageen oy fahmin baaba qur-aanka ku jiro taana waxaa weeyaan khayriyadii nebiga uga markhaati kacay hal saxaabi ama laba saxaabi waxbaa ka qarsoomi karaan laakiin qarnigii saxaabado dhan say uga qarsoomayaa khayr walidalika ilaahay marka uu leeyahay aayaddan ibnu kathiir markuu fasiraayo low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi Eh, marka aayadda uu fasirayo qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu eh, low kaana khayra maa sabaquuna ilayhi hadduu khayr ahaa yacnii waxaan qur-aankan iyo waxaygaan hadduu khayr ahaan lahaa nagagama aynan hormareen oo annagaa uga hormari lahayn saasay dhaheen gaaladii ibnu kathiir aayadii markuu soo macneeyey dabadeed buu wuxuu yidhi qofka sunnigaana waxa uu leeyahay buu yidhi haddii yacnii waxa ah, wax allaale wix asxaabtu aanay samaynin ma samaynayo oo waxa uu leeyahay low kaana khayran la sabaquunaa ilayhi buu dhahayaa qofka sunniga hadda waxaan khayr uu yahay way nooga hormari lahaayeen asxaabu rasuulillaahi walidaalika aayaddan dad baa waxay ka daliishadaan marka waxaa laga istimbaadayaa bay leeyihiin mawlidka alixtifaal bilmawlid hadda waaya alixtifaal bilmawlid aayaddan adiga aad ka fahmtay calawilmaaliki uu ka fahmay ila ninka yacnii aan og aanu intaan ogahay calawilmaaliki baa shubhadan la yimid calawilmaalikina waqti dhow bawba noolaaba ma dheerayn aada uma dheerayn ninkaa isagaa marka kitaab uu qoray risaaleba waxaan ku qoray marka hadday dhacdana ciddiiba ka horreysayba waktigay doontaba ha noqoto haddii marka aayaddan in moo in nebiga loo ixtifaalo oo xubiga nebiga jacaylkiisa ka mid ah iyay asxaabtii rasuulka ka fahmi waayeen waa jariimo asxaabtii oo dhan baa ka fahmi weysa waa jariimo haaniyan haddana waxaa kaloo jariimo ah fadligaasaan aniga uga hormaray asxaabta iyaguna waa ka maqnaa khatar waa nacam walidalika culamaau ahli sunna waxay yidhaahdaan iska jir inaad mas'ale la timaado imaam uunan kaaga horreynin nacam dadkan ahlu bidcadaa dankama leh laakiin oo kale marka arrimahaas marka in ilaahay looga cabsadaa fiicanoo qur-aanka aan lagu cayaarin oo waxay ku leeyihin nebiga fadli alla soo naxariis alla soo maaha ha bis anaga waa ku farxaynaa kaba soo qaad aayadda insaan laga fahmaayo haddana marka laba qaab baan ula doodaynaa qaab waxaa weeyaan fahamkan iyaga cid ugu horreysa ma laha qaabka labaad waxay tahay ifrid in fahamkan saxiix yahay sida loogu farxaayo nebiga dhalashadiisu ma nebigaa looga dayanaa mase loogama dayanayo waa looga dayanayaa waa looga dayanaya haddii ay yidhaahdaan marka dayib intii nebiga ku gaabsaa laleeyahay marka nebigu laba iyo tobanka rabiicul awal dabaaldeg ma samaynin isniinta waa soomi jira soon haddaad doonto laakiin inaad adigu ka rarto ood cibaado kale meel kale geysood maalin kale oo alla uuna waxba ku khasisin aada la timaadaa ma aha nacam culimmadana waa qoreen wadaaifta sanadka iyo wadaaifta bilaha iyo wadaaifta yoomka maalin kasta iyo habeen kastao labayo tobanka rabiicul awal wax ay u gooni yeeleen wadiifo sharciyoo la sheegay oo kusoo aroortay ma laha nacam laba-iyo tobanka rabiicul awal wadiifaa laga rabaa marka meeshay uga taallo kitaabka iyo sunnada nacam marka waxyaabaha marka taa sidaa wa afaadaka aydan marka sheekhu arrinka oo watase waa islaamka inaad ku faraxdo islaamkuna aayadda salafkii baaba ku fasirayba qul bifadli illaahi wa biraxmatihi waxaa weeyaan in allah oo muslim naga dhigay fadliga alla waa islaamka naxariistana waa qur-aanka nacam nacam wa afaadaka aydan wuxuu kuu kordhinayaa sidoo kale faa'idatayni laba faa'iido waafaadaka aydan waxa uu kuu kordhinayaa sidoo kale waa faa-iidadii labaade alkhawf alcadiim cabsida weyn cabsida weyn fa inaka maxaa yeele adiga idaa carafta haddaad garato ana alinsaana insaanku yakfuru inuu ku gaaloobayo bikelimatin kelmad yukhrijuhaa uu kasoo bixinayo min lisaanihi carabkiisa inuu ku kufrinayo kelmad carabkiisa uu kasoo bixiyo waqad yaquuluhaa inuu yidhaahdana kelmaddaa lagu gaaloobayaa ay dhici karto waqad yaquuluhaa inuu dhaha ayaa iyadoo ay dhici karto wa huwa isaga oo jaahilun jaahil ah isagoo jaahila inuu yidhaahdana ay dhici karto falaa yucdaru loogu cudur daari maayo biljahli jahliga loogu cudur daari maayo waqad yaquuluhaa inuu yidhaahdo ayaa dhici karto wahuwa yadunnu isaga oo malaynayo annahaa tuqaribuhu inay u dhoweynaysoba ilallahi alle ay u dhoweynayso kamaa ana alkufaara sida gaalada kamaa ana alkufaara gaaladu khusuusan gaar ahaan wa huwa yadunnu annahaa tuqaribuhu ila allah isagoo markaa u moodayo inay allah subxaanahu watacaala u dhoweyneyso kamaa kaana alkufaaru dhe siday gaaladu ahaayeen khusuusan gaar ahaan kamaa kaana sawma ku qoraya kamaa kaana alkufaaru buu leeya siday kufaartu ahaayeenba inay u malaynayaan khusuusan gaar ahaan in alhamahu llahu alla hadduu ku ilhaamiyo maa qasa waxa uu sheegay alla uu ka qiseeyey can qowmi muusa muuse qowmkiisa calayhi salaam maca salaaxihim lala qabo wa cilmihim lala qabo iyagoo cilmi oo wanaagsanaa annahum atowhu way u yimaadeen muuse qaa'iliina iyagoo dhahayo ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha macbuud noo samay say iyaguba ilaahyo u lahaayeen faxiina idin oo ree fircoon ay u lahaayeen faxiina idin markaa yacdumu waxaa weynaanaya khawfuhu cabsidiisaa weynaanayso qofka wa xirsuhu iyo dadaalkiisa calaamaa uu ku dadaalo yukhallisuhu ka fakinayo min hada kan iyo amhaalihi iyo wax la midka ah faqradan marka faa-iidada laba wuxuu kule wixii intaan soo sheegnay wuxuu kuleeyahay laba faa-iido ayaa haddaad waxyaabihii yani uu kuusoo sheegay haddaad garatay oo garasho dhaba garatay laba faa-iidaad helaysaa buu ku yidhi faa-iidada koowaad waxaa weeyaan fadliga alle ee naxariista alle oo tawxiidka uu ku garansiiyey inaad rabbi subxaanahu tacaala inaad ku faraxdo oo arrinta ayadaa ku faraxsanaato faa-iidada labaad wuxuu yidhi waafaadaka afaadaka aydan alkhawf alcadiim cabsi weyn maxaa laga cabsanayaana shirkigaa laga cabsanaya shirkiga waa laga baqayaa nabiyullahi ibraahim baa ka baqay oo allah subxaana wa tacaala waa ka dhahay waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbuda alasnaam rabbiyow aniga iyo awlaadeydaba duriyadeyda asnaam inaan caabudna naga kori oo naga badbaadi wahaakadaa marka dadka yacni ahlu ahlu tawxiidka way ka baqaan shirkiga aayad aayadihii kalena alla subxaana watacaala waa ka yiri ina aladiina waatay ahayd nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun iyo yacni daacaadka iyagoo la imaanaya haddana inay baqayaan waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun anahum ilaa rabbihim raajicuun caaisha waxay tihi ma kuwa zinaysta oo xadamiya may buu yidhi waa kuwa soomo oo salaaday oo sadaqaysanaya haddana ka baqaya inaan laga aqbalin baqdin baa mar walba qofka mu'minka marka ku jirta dhankay dooniba ha ahaato haddana dhanka shirkiga aada bay uga baqaan oo nabiyullaahi ibraahim wajnubnii wa baniya an nacbuda alasnaam buu yidhi ilaahu aniga iyo ilmahaygaba naga fogay inaan asnaam caabudno nabigeenna waa ogtihiin waa ogtihiin sala allahu caleyh waalihi wasalama sida uu dadka ugaga baqi jiray arrintaaso ugaga dadaali jiray oo uu aada iyo aada u daboolay meel walba uu ka imaan karoo dhan si u daboolay maxamed ibnu ibraahim attaymi oo salafka ka mid ahaabaa waxuu dhahay ayaa waxa uu dhihi jiray waman ya'manu min ashirki idaa lam ya'man alkhaliilu oo kamaa qaal yaa shirki ka aamin noqonaayo yaan shirki ka baqaynin yacni yaa ka aamin noqonayo oon cabsi cabsidiisu yay ka bi'i kartaa haddiiba nabiyullaahi ibraahim ay ka bi'i weysay nebi ibraahim bay ka bi'i weysay adiga say kaaga ba-aysaa marka walidaalika shirkigu dadku markay ka hadlaan waa laba nooc de shirkiga dabcan midka akbarkoo weyn baa daran sida aan ogsoonahay laakiin waxaa jira mid kale oo waxaa weeyaan culummadu ay ku tilmaamaan fadalika albaxru aladii laa saaxila lahu waa waa bad aan xeeb lahayn shirkigaasi mataqaanaa waa shirku liraadaat waniyaat shirkiga niyada iyo iraadada iyo soo galow qofkii waxaa weeye daacuu samaynayaa ammaanuu rabaa dadka inay ammaanaan waa jecel yahay daacuu samaynayaa xoogaabuu ku rabaa daacuu samaynayaa marka dadka qaar ay u jeedaanna waa dadaalayaa qaarna isagoo laga yaababa inuu alla u samaynayo daacadaas haddana waxaa imaan karto shirkiga noocaas oo iraadaadka camalka inaan alla maana cid kale aan waxba looga rabin boqol kiiba boqol waxaa weeyaan shirkiga iraadaadka ka yimaado waa baxrun laa saaxila lahu alimaam ibnulqayim raximahullah sida uu yidhaahdo marka maahan shirki wahmoodan keliya aduu qubuur keliya in laga sheekaynayo marka laga hadlayo nacam kii weynaa haddaad ka badbaadday midka yar ma ka badbaadday inaad is ogaatid weeyaan nacam ayb nacam oo marka haddaad kii weynaa ka badbaadday midka yar ma ka badbaadday arrimaha iyagaa in qofka uu aada iyo aada uu fakaro alkhawf alcadiim marka wuxuu ku faa'iideynayaa cabsida weyn walidalika yani nifaaqa iyo marka asxaabtii laga hadlaya cabsidooda cabdullahi bnu abi ninkii la dhihi jiray cabdullahi bnu abi muleyka waa tii uu yidhi adraktu halaaiina min asxaabi rasuuli illahi sal ll ly slam kullu minhum yakaafu calaa nafsihi nifaaq waxaan soo gaaray soddon asxaabta rasuulka mid kastaa naftiisa munaafiqnimo kaga baqayey qowlkiisa iyo niyadiisu inay is yeelan waayaan buu ka baqaayay ficilkii iyo niyadii saa buu ka baqi jiray ayb marka xasanulbasrina waa kii yidhi maa aminahu ilaa munaafiqun wamaa khaafahu ilaa mu'min munaafiqnimada kama cabsado ilaa mu'min unbaa ka cabsado kama aamin noqdo ilaa munaafiq baa ka aamin noqdo way badan yihiin marka cabsidaa marka mar walba marka waa kuu kordhaysaa fa inaka adiga idaa carafta haddaad garato ana alinsaana insaanku yakfuru inuu gaaloobayo bikalimatin uu ku gaaloobayo yukhrijuhaa min lisaanihi ou kasoo bixinayo carabkiisa waqad yaquuluhaa inuu dhahana la-a waqad yaquuluhaa inuu yidhaahdaa dhacdo oo huwa jaahilun isagoo jaahila falaa yucdaru biljahli halkan marka laba masale marka baraarujin bay u baahan yihiin oo masalada koowaad waxa ay ta waa iska fududahay taasoo iyada wuxuu yidhi fainaka carafta fainaka idaa carafta ana alinsaana yakfuru bikalimatin kufrigu gaalnimadu kelmadna waa noqotaa wax afka ka dhaco ictiqaad qalbigana waa noqotaa waxana waa noqotaa camalna waa lagu kufriyaa oo kufrigu camalna waa noqon waa camal haddii la sameeyo lagu kufrinayo waa jiri karaan ka sujuudi lisanam sanam loo sujuudo musxafkao qashin lagu tuuro ama lugta lagu is istaago oo kale ama lagu kaadshoo kale waa gaalnimo waana camal waana ficil ficil waa lagu waa lagu gaaloobaa qowlna waa lagu gaaloobaa alloo lacaayo kaloo rasuulkiio lacaayo oo kale iyo waxyaabihii kale markaa midka ahaa waxana waa lagu gaaloobaa ictiqaad inkastoo asalka kufrigu qalbiga oo ku qumo haddana laakiin marka laga hadlayo gaalnimada asalka kufrigu yani yani asalkiisu waa qalbiga dabcan laakiinse qalbigii lama arkaye waxaa dhici karto marka qofkani yacni iyadoo sidaa ay tahay haddana qofkii kalimaad yani kalaam uu ku hadlo waa ku kufriyaa waa ku kufriyaa way jirtaa ficil waa ku kufrin karaa ictiqaadna waa ku kufrin karaa u ictiqaadiyey sheekhu lislaam ibnu taymiyana arrimaha asaarib lmasluulka kitaabka waa kaga hadlaa wuxuuna keenaa aayadda usoo deliishada laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wa kufruhum bilqowli saasoo kale yira kufrigoodu wuxuu ahaa qowl ay ku hadleen buu ahaa qowl ay ku dhawaaqeen o ay ku hadleen buu ahaayo waa kii ay ku yiri ay yiraahdeen nebiga asxaabtiisaay caayeen oo waxay dhaheen maa ra'aynaa aynaa argaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i min ha-ulaa'i alquraa ma aanan arkin wax ka fulaysan oo ka calool waaweyn kuwan quraa'da ah nebiga iyo asxaabtiisa wada socday ujeedaan marka nebigay caayeen taasayna ku kufriyeen markaasuu alla yidhi ha cudur daaranina qad kafartum bacda iimaanikum weliba iimaankiinii kadibaad gaalowdeen buu yidhi kufriga gaaloobidda ay gaaloobeenna qowl bay ku gaaloobeen dad baa marka meeshaan ay aada isaga qasan tahay xataa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan in la yidhaahdo qofku hadduu nebiga caayo daliilay kufri u tahay maana iyada daliil iskeed uma aha waa khalad iyado laftirkeeda daliil weeyaan lama dhahayo cata iyadaa gaalnimo ah laleeyahay nebiga oo la caaya alla oo la caayo yacni kelmad yacni kufri oo lagu dhawaaqa sideeday gaalnimo u tahay sideeda ay gaalnimo u tahay masalada marka in la fahmo afcaasha qaarkood sideeday gaalnimo u tahay sidoo kale yacni ictiqaadkuna waxaa weeyaan sidiisu isaguna gaalnimo u yahay risaalo marka sheekh ibnu baas uu taqdiimiyey baa jirto oo nin markaa mucaasira uu qoray marka ka hadlayso kufrigu inuu yakuunu bilficli wa bilqowli wa bilictiqaad naam oo nusuus badan oo culimmadii hore uu soo guuriyey ayaa jirto naam ayb marka wuxuu yidhi carafta ana alinsaana yakfuru bikalimatin marka dad badan oo waxaad arkaysaa qofkii oo kale yani kufrigii ku jiro sariix ah qowl amaama ficil ah waxay kuleeyiin niyadiisa ma naqaan wax ugu jira ya ogay kuleeyihin bal waxaa saabuu leeyahay niyadiisa waxaasaa niyadiisa ma naqaan marka kaanamaa kufrigu yani ma moodaanba inuu ficil noqon karo ayb gaalnimada haddaad jeclaata adiga qalbigaa ka gaalooday haddii aad tiraahdid berri gaalnimada yani berri gaaloobaya haddaad tiraahdo ciyaadu billaahi markaasaad gaal noqonaysaa haddaad gaalada yacni diintooda waxa ay haystaan haddaad tasxiixiso waa sax aad tiraahid waa saxiix ilaahay baa loogu dhawaan karaa waa gaaloobay waxsan waaod ictiqaad sidoodayna gaalnimo u yihiin masaa-ishan kalena oo nabigoo lacaayana sideeday gaalnimo iyadana u tahay soo ma garan ama gaaladii oo ficil ahaan loo lala shaqeeyo ciidanka muslimka inta laga baxo ciidanka gaalada loo galo oo muslimiinta markaa gaalada lala dilo gaaladaasoo muslimiinta diin inay ula dagaalayso la ogyahay so uma garanid sideeday gaalnimo eedana u tahay nacam ama yacni farx farax lagu farxo muslimiinta in laga guuleysto kale oo gaaladu ay ka guuleystaan oo kale gaaladu inay meel diinta ka tirtiraan adigana aad ku faraxdo diintaa meelaha laga tirtiray muslimkii baa guuleystay markaasaad isku soo adiga dhan maaad waa waa kana haddaad ka naxayso waa gaalnimo waxaas oo dhan nifaaq akbarana weeyaa sheikhul ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad bauna uga hadlay masaa-il noocaas oo kale nacam ayb marka waa marka sheekhuna waa tilmaamay oo hadda qofku kelmad ou ku dhawaaqo ku gaaloobayaa buu yiri nacam ayb fa inaka idaa carafta haddaad garata ana alinsaana insaanku yakfuru bikalimatin kelmad inuu ku kufrinayo yukhrijuhaa uu soo bixinayo min lisaanihi uu kasoo bixinayo waqad yaquuluhaa inuu yidhaahdana la arko wahuwa jaahilun waxaa la arkaa inuu yidhaahdo kelmadaas isagooba jaahil ah kelmadii gaalnimadii isagoo jaahila inuu yidhahdaa la arkaa falaa yucdaru biljahli masalada labaad waa masaladanoo jahli ma laysukugu cudur daaraa samaya dad badan baa sheekha waxay ka faafiyaan wax uu sheekhu jahli dadka ugu cudur daari jiray ma jirin awalan jahligu cudurdaar waa yeeshaa oo jahligu cudurdaar waa yahay maanicna waa yahay laakiin jahli kasto waa maanic lama dhihi karo ogow farqi baa marka labada meel udhexeeya jahligu cudur waayo cudurdaar qofka loogu cudur daaraa gaalnimada ka baajisaa waa jiraa wuu noqon karaa laakiinse jahli kasto cudurdaar ma laga dhigi karo ayib marka jahliga awalan adilada aan sheegno jahligu inuu cudurdaar noqon karo ama maanic uu noqon karo jahliga adiladeeda waxaa kamida ah ninkii halaygubo ku dardaarmo xadiidka saxiixeynka sugnaa haddaan dhinto yani ilaahayba hadduu awoodo inuu isoo bixiyo waa icadaabayaa buu yidhi wuxuu ka shakiyey qudrada alleh waa gaalnimo waa loo ilaahayna subxaana watacaala waa janeeyeyba waa u dembi dhaafay gaalna hadduu ahaan laha alla uma dembi dhaafeen taa marka culamada sheikhulislaam meelo badan waxa uu yidhaahdaa jahligaa loogu cudur daaray waxaa ka mid a qoladii daatu anwaad qisadii daatu anwaad ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad markaasuu nabigu waxau yihi qultum kamaa qaalat banuu israaiil limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waana uu cudur daaray hadda yani waa laga waaniyey waana cudur daare laba meel bau marka sheekh marka iyo adilo kaloo fara badan badanoo minaha waxaa ka mid a ah, wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula maxaa qofkaad ma cadaabayna ilaa rasuul lasoo diro haddaan rasuulba loo soo dirin xujana aysan u imaanin qofku waa jaahil soo ma garanin waxaa kale labaa marka qofku xujadu inay u timaado iyo xujadii yani inuu marka isaga marka xujadii inay inay u timaado iyo waxaa kala duwan iyo xujadii inuu sidii boqol kiiba boqol ahayd u fahmo way kala duwanyihin inay u timaado xujada muhima nacam xujadii inay u timaado oo heli yani ay u timaado oo qofkaysa xujaba u imaaninba iyo qofkay u timid isku mid ma aha marka cudurdaarka la joogo soo garan waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro sidoo kale jahligu adiladaas faraha badan buu leeyahay nacam malaa sidoo kale markay timaado qaala lahum khasiratuhaa alam yatikum nadiir qaaluu bala qad jaaanaa nadiir dadkaa la cadaabaya nadiir waa u yimid nbi eh, rasuul baa u yimid marka haddaan cudurdaar marka ma laha hadii rasuul aan u imaan lahayn ilahay maba cadaabi lahayn mogtaha adiladaasoo dhan marka jahli uu daliil waa u tahay eh, sheekhuna raximah llahu tacaala wou arkaa jahli in loogu cudur daari karo oo yacni meelo fara badan baa sheekhu dururusaniyaha meelo badan oo ka mid ah ayaa lagu sheegay oo sheekhana rasaa-il badan oo uu leeyahay waa ku tilmaamay sheekhu waxa uu yidhi ayb waxa uu tilmaamay durowsaniyaha safxada eh, juska koowaad boqol iyo afar wa ama alkadibu walbuhtaanu fa mithlu qowlihim inaa nukafiru bilcumuum beenta iyo yacni kadibka taasoo sheegaysa inaan anagu ku anagu dadka eh, inaa nukafiru bilcumuum wanujibu lhijrata ilayna inaan dadka o dhan gaalaysiinayno oo aan waajibinayna in annaga naloo soo hijroodo qof allaale qofka yacnii awoodo inuu diintiisa meeshiisa ku muujiyo ilaa ilaa annaga naloo soo hijroodo dadka waa gaalo inaan anagu sidaa leenaha wa inaa nukafiru man lam yukafir qofkaan gaalaysiinin ciddaan gaalaysiinna waa waa gaal inaan sidaa leenahay walam yuqaatil aan nala diririn annaga oon na raacin oo dagaalka nala gelin iyo wamislu haada waxaan waxa la midkaa iyo wa adcaafu adcaafihi fakulu hada min albuhtaani walkadibi aladii yasuduuna bihi nnaasa can diin illahi warasuulihi waxaas oo dhan waxa uu yidhi waa waxyaabaha marka dadka diinta alle looga celiyo waa waxa diinta alle iyo diinta rasuulka looga celinaayo wa idaa kunaa waxa uu yidhi laa nukafiru haddaanan gaalaysiinaynin man cabada sanama qofka sanamka caabudaya alladii calaa qabri cabdilqaadir dhagaxa ama taallada yani qubadda ku taallo qabri cabdilqaadir cidda caabudaysa haddii aanan gaalaysiinin sidoo kale wasanama aladii calaa qabri axmed albadawi axmed badawi qabrigiisa danda meel la yiraha masar ku yaalaayey qabrigaa kan caabudaya qubadaas iyo wixii la lamida ah haddaanan gaalaysiinaynin anagu liajli jahlihim feeri jahligooda dartiis aanan u gaalaysiinaynin wacadami man yunabihum iyo cid ku baraarujisa ma leh culumo u sheegtaa oo tawxiidkii u akhrisaa ma leh culumadiibaa culummadoodii baanba oo dadka u badanoo iyagu ay culummada u yaqaanaanba ma fahmsanaba haddaanan marka kuwaa aanan gaalaysiinin annaga fa kayfa nukafiru man lam yushrik billaahi idaa lam yuhaajir ilayna seen u gaalaysiinaynaa qofaan shirkiba samaynin oon ugu gaalaysiinaynaa annaga nooma soo hijroonin darteed waxaas waxa uu yidhi waa buhtaan iyo been abuurad nalaga been abuuranaya sidoo kale sheekhu durursaniyaha juska koowaad toddobaatan iyo saddex waxa uu yidhi wa ama gaalaysiinta fa ana ukafiru <coughs> anugu waxaan gaalaysiyaa buu yihi man carafa diina arasuul diinta rasuulka qofka garto sala allahu alayh ali wasalam huma bacdamaa carafahu marku garto kadib yacni saba sabahu nabiga caayo wanaha naas canhu dadka ka reebo wacaadaa min ficlihi la collaytamo ficilkiisa kala collaytamo fa hada huwa aladii ukafiruhu kanoo kalan gaalaysiiya buu leeyahy wa akharu lummati walilahi alxamdu laysuu kadalika ummadda badankoodna noocaas ma ahan buu yihi walidalika wahaabiyadu dadkay gaalaysiiyaan ma aha ayb way badan tahay marka adilada eh, yani sidaas oo kale uu leeyahay eh, durar ka helaysaa meelo fara badan oo isaga iyo iyo yani iyo aimatu dacwa dadkii isaga dacwada ka xambaaray owlaadiisii iyo ardadiisii ahaana saasoo oo kale u sheegayaan isku soo duuduuba marka waxaa weeyaan jahligu waxyaabuhu markaa jahliga markaa la joogo sheekhu marka markuu leeyahay waqad yaquuluhaa wahuwa jaahilun falaa yucdaru biljahli yacni waxaa weeyaan jaahilka loo cudur daari maayo waqti kastoo ka wadaa waqti alla waqti kastaa jaahilka loo cudur daari maayo sababtoo ah jahligu waa laba nooc jahli layskugu cudur daaro waa qofka islaamkiisu cusub yahay oo kale islaamkuuba ku cusub yahay ama baadiyo aada uga fog buu kusoo koro cilmiga ama waxaa weeyaan Eh, qofkaani eh, waxaa laga yaabaa eh, waxaa kaloo dhici karto meesha uu ku korayba in ama gobolka ama degmada ama tuulada uu joogo dadka culummada looga yaqaano kutubta iyo diinta akhriyaba inaysan tawxiidba u sheeginba kalana hadlinba waxaan marka kaasoo kale iyo waxyaabaha sida hadda meesha uu ku sheegayo qabriga axmed ilbadawi dadka dul fadhiya iyo kuwaasoo kale weliba qabrigan axmed ilbadawi anugaan arkay meeshaa dandow ku yaallaa waxaad arkaysaa yacnii wax cajaa'ib fara badan baad ku dhex arkaysaa cag cag ayaa meesha ku taallo laba cagood markaasay waxay le labadan cag waa labadii cagood oo rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ee dadkii meelahaasay marka salsalaaxayaan nadar bay ka xiranayaan siqaayay samaynayaan wadadaa biyaha waraabiya dadka meesha way ku wareegayaan waxa yacni shirkiyaad aan yarayn bay meesha ku sameeyaan waa baryayaanoo toos bay u baryayaanoo xaajaadkooda iyo kurubaadkooda caruurta yareeray keenayaanoo masar marka wax cajiib badan baad ku arkaysaa kaasoo kale marka ma aanu gaalaysiinin sheekha muxuu marka u gaalaysiin waaya wax ku baraarujiye ma leh laakiin meeshuu ogow jahliga kaasoo kalea ah marka qofka macduur buu ku noqon karaa amaa jahliga aan qofka loogu cudur daaraynin waxa ay tahay qofki isagiibaa asbaabtii uuna tawxiidkii meel walba waa yaalla waa loo akrinaya isagaan rabin tafriid buu gaboodfal buu la imaanayaa marka isagoo marka gaboodfal la yimid isagoo marka gaboodfalkiisa jahliga ka dhasho gaboodfalkiisa jahliga ka dhasho loogu cudur daari maayo maxaa yeele tawxiidka awal waajib inuu raadiyo waa isaga wax laga rabo marka haddii uusan ma rabinba tawxiidkii meel magaalo weyn oo dad muwaxidiina joogaan oo waxa laga akriya kutubu tawxiid aada looga akrinaayo shubahdu maalan aynan badnaynayba ku yartahay buu ku noolyahay mama dhegaysanayo asagaa gabadfal sameeyey markaasuu shirki ku dhacay jahligaas dartiisa ugu dhacay kaasoo kale macduur ku noqon maayo nacam iyo wax lamidka oo kale nacam waana kalaamka sheekh ou taa ujeedo amaa kitaabu tawxiid sheekhu saanoo kale uu yidhi isagana oo kitaabu kitaabu tawxiid waxa uu yihi markuu xadiid cimraan ibni xusein markuu ninkii ku arkay xalqadii birti u xirnayd oo naxaasta ninkay u xirnayd xadiidkaa markuu macneynayay u ka gooyey yani kuu qayliyey hadalka ad adag uu ku yiri ayaa oo uu yidhi weligaa yani haddaad saa ku dhimato ma liibaanaysid weligaa saas oo kale waxa uu yidhi masaa-isha markuu tirinayo athaalithatu annahu lam yacdurhu biljahaalati jahli uguma cudur daarin buu yidhi ulajeedka marka meeshaasi waxa ay tahay inkiridda xoogga xooggale oo uu inkiray jahli uguma uunan cudur daarin macnuhu saas waay yani waxa wey kitaabu tawxiid marka uu leeyahay jahli uguma uunan cudur daarin cimraan ninkan wuxuu ka wadaa ka reebista ou sida xooggale uga reebay ninkan waa jaahil waxba ma yaqaan iska daa ma dhihine si xoog leba uga reebay marka labada meel marka mawdic waa kala duwan yihiin mawdicaas marka gaalaysiin ma ka hadlaynin ee wuxuu ka hadlayay cuquubada iyo sida uu munkarka u reebayey waa laga reebay waana lagu adkeeyey ninkan waa jaahil iska daa laysma dhihin meeshaan laakiin ishkaal bay leedahay ishkaalkeeduna waa kaasaa hadalka culimmadana in waxaa fiican la jamciyo markaasaa la ogaan karaa maqsaha iyo ulajeedada uu ka leeyahay isku soo duduub marka sheekhu jahliga uu leeyahay qofkiisa loogu cudur daari maayo waa nooc jahliga loogu cudur daarayana waa nooc kale weeyaan dhammaan masaa-isha noocaanoo ku dhisan qofka ma lagu gaalaysiinayaa yacnii masaladan ku dhisan yacnii qofkaani waa gaaloobo jahli loogu cudurdaari maayo iyo waa loogu cudurdaaraya waxay u baahan tahay dad ahlu cilmiya oo waaqica ninkaas uu ku nool yahayna ka warqabo ahlu cilmi waaqica qofkaasoo kale uu ku nool yahay ka warqabo maxaa yeele tawxiidku shanigiisu waa weyn yahay maaha in si sibiq sibiq dadka lagu dhaafsiiyo ummadana maahan dabcan iyaga laftirkooda gaalnimo aynan mudnayn in lala koro marka marka masaladan marka alcudru biljahli siyaabo kala duwan baa looga hadlaa sida ugu roonna in labadaa loo qaybiyo la yidhaahdo jahli kasto cid cid looguma cudur daaro ee jahli qaar jahligu qaybna waa loogu cudur daaraya qofkiisa qaybina isagaa gaboodfal la imaanayo loogu cudur daari maayo amaakintana waa ku xiran tahay beled baa tawxiidka uu ka faafay beledna waxaa weyaan tawxiidkii maba hal ama labo oo weliba la tuuriyeeyo oo la dhibo oo jamaahiiru culamaaihina waaba waxaa khuraafada iyo shirkiga ku dhex jira weeyaan kuwaasoo kale dadka cawaamta macduuriin bay noqonayaana taasoo kale soo ma garani laakiin beled towxiidkii ka faafay qofkiisa isaga uunan rabin gaboodfal uu la imaanayo shirkiga uu ku dhacaa macduur ku noqon maayan siyaabahaas marka in loo kala sooco bacdi naas kitaabka waxaanay ku arkayaan marka ummad dadkii marka waa laba nooc <clears throat> dadkii laba nooc weeyaan nooc dadka kamida kitaabka waxay leeyihiin kitaabkaa naga dhaaf kashfu shubahaado maxaa dhacay takfiiraa daliishaday kuleeyihiin nacam maxaa dhacay meeshaanu kuusoo qabana nacam falaa yucdaru biljahli a ku taallo hadda takfiir aayado qur-aanba waa daliishadaa qur-aanka maa laga tegaa marka qur-aankii miyaa ceeb leh mase fahamka takfiir fahamka khawaarijta iyo takfiiriyiinta ceeb leh fahamka khawaarijta weeyaan wax ceebka ceebta leh qur-aanku ceeb ma laha kitaabka sheekhu sheekhu takfiiri maaha khaarijina maahane kitaabku ceebta ma lehe ninka sida xun u fahmaa ceebta leh taa marka iyado baraarujin bay in dadka la fahamsiiyo ay u baahan tahay ayb marka in la yidhaha kitaabkii waa waxaa looga tegayaa mathalan saasna waa xun tahay nimankan khawaarijta oo kitaabka daliilka ka dhiganayana oo sidii sheekhu aan hadallada kale aan rabinay kan keliya un iska rabana iyaguna waa qaldan yihiin xaquna marka waxaa weeyaan sida aan tilmaamnay <coughs> ayb waqad yaquuluhaa inuu yidhaahdo ayaa la arkaa wahuwa isaga oo yadunnu u malaynayo annahaa iyada tuqaribuhu ila ilallahi inay alla u dhaweynayso inuu yidhaahdaaba la arkaa kelmadii gaalnimaduu ku qowlayaa waxauna u haystaa inay alla u dhaweyneysaba kamaa kaana alkufaaru gaaladuba sida ay ahaayeen khusuusan gaar ahaan in alhamahu llaahu qofku yacnii ayb kamaa kaana alkufaaru say gaaladuba ay ahaayeen qofku marka waxaa weeyaan faa-iidadii marka waxay noqotay cabsi weyn inay qofka marka u kordhiso khusuusan gaar ahaan in alhamahu llahu allah hadduu ku ilhaamiyo maa qasa qofku haddii yacni addoonka hadduu allah ku ilhaamiyo maa qasa wixii allah uu ka qiseeyey can qowmi muusa calayhi salaam maca salaaxihim lala qaba yacni suubanaantooda wa cilmihim iyo cilmigooda annahum iyagu atowhu way u yimaadeen qaa'iliina iyagoo dhahayo ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha marka iyagu waxay ka ahayd u dhawaansho alla ugu dhawaado faxiina idin markaasi yacdumu markaa muuse waa kii yidhi markaas eh, qaala inakum qowmun tajhaluun ina haulaai mutabbarun ma hum fiihi wabatilun ma kanuu yacmaluun marka faxiina idin markaa buu yidhi yacdumu khawfuhu cabsidiisaa weynaanayso marka dadkaa oo nabi muuse la joogo markaa weliba lasoo badbaadiyey sidaa dhahayo war adiga xaggeed ad xaggeed adig um, soo suuragal maaha adigana inaad sidaanoo kale la timaado ha sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay aathaarul aathaartii yacni nubuwada yani zamankan oo uu leeyahay yacni aathaartii nubuwadu ay dadka cilmigeeda ku yaraatay oo kale oo yacni wax badan oo ka mid a ah dadku jahligu uu iska batay ee cudurdaarka jahliga qofka dadka loogu cudur daaraa waa u cudur daari jiray sheikhulislaam ibnu taymiya nacam isaga laftirkiisa dadkii yani kitaabkan kitaabkiisa alistiqaatha uu ku dhigay hadda yani safxadii imahayo casharka dambaan insha allahu tacaala aan hadalka akrintiisa iyo safxadiisaba ku sheegi doonaa insha allahu tacaala marka waa u cudur daari jiray bal dadki isaga kasoo horjeeday ee kula murmaaya masaa-isha tawxiidka istiqaatada iyo banaynayay waa u cudur daaraya maxaa yeele shubha ku qumtay kuwaa iyagu dadku marka waa laba nooc ninna waxbaa taqaanaa buu isleeyaho shubha ku qumtay taawiil iyo aayado iyo xadiid iyo sii qaldan ugu waxaysan midna maba loo sheeginba waa iska jaahil mid walbaana booskiisa in la dejiyo ayaa wanaagsan fa xiina idin markaa waxa uu yihi yacdumu waxaa weynaanaya qawfuhu cabsidiisa iyo waxirsuhu dadaalkiisa calaa maa uu ku dadaalo kii korkiisa yukhallisuhu ka badbaadinayay ka korinayey oo ka saafi garaynayay min hada kan iyo amhaalihi wixii lamidka ah ayb waclam ogow buu yidhi an allaha subxaanahu alle min xikmatihi xikmadiisa waxaa min xikmatihi xikmadiisa lam yabcad ma soo dirin alle nebiya nebi yani xikmadiisa darteed alla subxaanahu watacaala lam yabcatd ma soo dirin nebiya nebi ma soo dirin bihada tawxiidi tawxiidkan lama soo dirin ilaa jacala lahu waxau u yeelay acdaaan acdaa ayuu u yeelay ilaa jacala lahu waxa uu u yeelay acdaaan acdaa buu u yeelay cadow ayuu u yeelay xikmada allana waa taas kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi wakadalika sidaadaasi oo kale jacalnaa waxaanu yeelnay likulli nabiyin nebi kastaa waxaanu u yeelnay caduwan baanu u yeelnay cadow shayaadiina alinsi baanu u yeelnay insiga shayaadiintiisa waaljinni ama shayaaiin alinsi insiga shayaadiintiisa ah waljinni jinniga shayaadiintiisa ah ayb waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa liacdaai tawxiidi tawxiidka kuwa la colla colka ah inay u ahaa waqad yakuunu inuu u ahaado ayaa la arkaa liacdaai tawxiidi tawxiidka acdaadiisu inay haystaan culuumun culuum kahiiratun fara badan waxujajun iyo xujaj ayaa laga yaabaa kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi falamaa jaa-athum rusuluhum rusushoodii markay ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad farixuu waxay ku farxeen bimaa cindahum waxa iyaga agtooda ahaadee la siiyey oo min alcilmi cilmiga abay ku farxeen hadallada sheekhu yani hadalla aada murakas u ah weeyaan waxaad ogaataa buu yidhi intaa kadib ilaahay subxaanah watacaala xikmadiisu waxay keentay nebi ma soo dirin oo tawxiid lama soo dirin ilaa acdaa buu u sameynayay halkaa marka wuxuu kuleeyahay war muwaxidow ninkan tawxiidka faafinayo adna acdaa baad leedahay acdaadaas marka waxay noqonayaan gaaladii shayaadiinul insi waljinni kuwo kaloo iyaguna marka waxaa shayaadiinul insiga ka mida culum leh oo aqoon leh aqoonka ugula murmaayo waa ogtihiin mushrikiinta waxay shubah keenaayeen ilaa yacni shubahdooda aada waxyaaba shubah badan bay la imaan jireen oo markii nebigu uu yidhi war xoolo aan la gowricin yaan la eh, cuninina aayadaha iyo markuu akhriyey qofka inaan cunin xoolo aan la gowricin isinkana lagu qalin waatay yidhaahdeen maxamed wuxuu asaga dilana waa cunayaa wixii uu alla dilana oo iskood u dhinto alla uu dilana waa diidayaa bay dheheen bal shubadaas feeri marka ilaahay waa ka dhahay wa waina ashayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum lamushrikuun zamankan gaalada joogtana shubuhaad badan bay diinta ku hayaanay wadaan marka hadda qofkii ku adeecaana baabkaas u gelaya wain adactumuuhum inakum la mushrikuun qofkii diinta ilaahay si fiican u bartoo shubhooyinka sida allah iyo rasuul uga jawaabeen oo culummadii saxaabadii iyo taabiciinta uga jawaabeen u fahmeen u fahmaana in sha allahu tacaala waa badbaadaya marka qofkii inuu cilmi isku eh, isku hubeeyo <clears throat> ayaa lagama maarmaan ah ayb marka waxau yihi waclam ogow an allaha subxaanahu min xikmatihi xikmadiisa darteed lam yabcath ma soo dirin nebiya nebi bahada tawxiidi lama soo dirin ilaa jacala lahu acdaa'an acdaa buu u yeelayey kama qaala tacaala wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljini walidaalika nebigana da dad baa dagaal kula jiray mushrikiintii ummadii asxaabtiisiina kadalika dagaal baa lagula jiray cid allaale ciddii tawxiid u istaagtana saasay ahayd boqol magac inta loo bixiyo dadka lagu kiciyo la dhibo laakiin marka ugu dambeeya caaqibada yaa iskale qofka muuxidka iskale ama dacwada tawxiidka faafinaya wuxuuna nasiib ku leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya siduu yidhaahdo warafacnaa laka dikrak ka kalena wuxuu nasiib ku leeyahay ina shaani'aka huwa alabtar ayuu nasiib ay ku kala leeyihiin walidaalika dadkii ibnu taymiya oo kale la doodi jiray dhibi jiray yaa iyagu maanta hadda yaqaano ibnu taymiya cilmigiisa sida u barakoobay u faafayna waad aragtaan wahaakadaa sheekha kitaabkiisa aan akrinayna sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kutubtiisa waa kaa lagu intifaacayo qof allaale qofka ahlo fidradiisu nadiif tahay markuu akhriyo waxaanu inay xaq yihiin oo diintan inay ka duwan tahay diimahan baatilka uu garanaya laakiin qofka kale dadka eedeeyo ayaga iyo diin kirishtaan haddaad sa isugu eegto waxa ay sheegayaan farqi weyn kama arkaysid marka waxa uu yidhi eh, wakadalika sidaadaasi oo kale ayaan jacalnaa waxaanu yeelnay likulli nabiyin nebi kasta caduwan baanu u yeelnay cadow shayaaiina linsi baan u yeelnay waljini waqad yakunu inuu ahaadaa la arka ama shayaaiina linsi ahwa ljini a ah, jinniga shayaaiintiisa waqad yakunu inuu u ahaadaa la arkaa liacdaai tawxiidi tawxiidka acdaadiisa culuumun culuum inay usugnaato ayaa la arkaa ay leeyihiin kahiiratun fara badan wa iyo xujaj laakiin wuxuu ku dhihi doonaa hal caami oo muwaxida ka adag waxaas culumta faraha badan leh hal caami oo muwaxida ka adag kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi falamaa jaaathum rusuluhum bilbayinaati rusushoodii markay la timid xujaj ay ula timid farixuu bimaa cindahum min alcilmi cilmiga agtooda ahaaday ku farxeen waana cilmi ka yacnii culuumta ibnu ibnu rajab markuu qeybinayey waxa uu yidhi culuumta xun ayuu ku daray cilmiga risaalada lagala hor yimaado iyo cilmiga tawxiidka lagala hor yimaado risaalada la yidhaha bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf oo ibnu rajab uu leeyahay yuu ku sheegaa ayb marka cilmigan ama waxau doona ha noqdo mar haddii risaaladii tawxiidka lagala hor imaanayo wax qiima leh ma ahan ayb taasaa marka uu tilmaamay wabillahi wa sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi saxbihi wasalam